ha noqdeene in salaadu ay ka dambayso raatiba ah ama guriga lagu tukado ama masjidki meesha masalada ayada muran badan kama taagno cinda jumhuuri ahlcilm طaa'ifa min asalaf oo odhan jiray way jiraan sunno bacdii a ma laha salaada jumcadu oo ibn cabaas uu ka mid yahay way jiraan ama jumhuur ahlcilm nusuusta ku timid baabka ee xadiidka abi hurayre iyo xadiidka ibni cumarba yay xujaysteen sidaasaa loo badan yahay muranku wuxuu ka taagan yahay waa hal mas'alo oo sunnada raatibada ee ka horeysa jumcada yaa laysku hayaa ruuxa muslimka markuu waagu u baryo dadkii jumcada ku waajibtay inuu ka hadlaynaayo masjidkana uu yimaado salaaddii oon weli la gaadhin ama xilligu duuro la gaadhay welina aysan khudbadu bilaabanin wixii ilaahay u qadaree salaada inuu tukanayo ay khayr badan tahay oo la ammaanay muran ma sunnada iyo salaada ka horaysa jumcada sunna mutlaqa miyaa ma sunno furanba laba ka dhigo saddex afar ka dhigo lix sideed toban wixii rabbi kuu qadaro inaad tukato salaada badisoo dheerayso axaadiis badan baa ku yimid aathaar salaf baa ku timid bal ammaan cad baa ku timid fi saxiixayn iyo khayrkoodba taasi ayadu muran ma laha waxaa la isku hay waxaa wey sunna raatiba ah oo qabliya ah salaada jumca maleeda ah. sunna qabliya oo ama laba ah ama afar ah ma leedahay mise ma laha masaladaasaa khilaaf ka taagan yahay wadaadda waxay dhaheen sunna raatiba oo ka horayso jumcadu ma laha salaad mutlaqaa jirto wixii rabbi kuu qadara tuka ah ajir badan baad ka helaysaa ah laakiin sunno raatibo sida duhurkaoo kale ah jumcadu ma laha in sunno raatiba ah la aaminoo la ictiqaadiyo inay jumco leedahayna waa bidca yidhaahdeen halkaasay niman la mareen inaysan sunno raatiba ah lahayn oo qabliyeana waa ra'yiga culummadu u badan yihiin waana ra'yu jumhuuri salaf الsaalix iyo a'immat اddiin ayuu shaekhulislaam ibnu taymiya yidhaahdaa wa jamaahiiru اla'imati muttafiquuna clى أnnahu laysa qabla اljumucati sunaة muؤaqatة biwaqtin muqadaraة bcadad sidaasuu yidhi asagu jamaahiiru culamaءi اlmuslimiin waxay qabaan oy isku waafaqeen jumcadu inay sunna raatibo muqadara bicadadin ama wakhtile aysan lahayn ee salaadu salaad mutlaqa ay tahay oo wixii rabbi kuu qadaraa halkaasna yayna ku khaldamaynay salaado waxaa jira shareecadu ay ammaantay oo khayr badan laakiin sunna raatiba aan ahayn afarta hadda ka horaysa casarka waa salaad la ammaanay raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasr waxaynu soo maray arbacan laakiin sunna raatiba maa sida raajixa ayb sidaasuu shekhu islaam ibn tamiya soo guuriyey ibnu rajab alxambali cagsi buu soo guurinaya wuxuu leeyahay wa akar اlculamaa'i cala annaha sunnatun raatiba isu keena idinku alfataawa alkubraa shekhulislam ibn tamiya sidaasuu ku yidhi ibnu rajabna fatxulbaarigii sidaasuu ku yidhi afarta ragcadood ee jumcada ka horeeya inay sunno raatibo tahay yay culummadu u badan yihiin buu ibnu rajab sheekhulislaam ibnu tamiin wuxuu yidhi waxaa loo badan yahay weliba la isku waafaqay inay sun raatibo ahayn <clears throat> markaad baxdiga fiiriso naqliga ibnu taymiya ka saxa midka ibnu rajab isagaana ikhtilaaf alculamaa ka yaqaan <clears throat> kagana aqoon badan waxaa kugu filan alimaam اlbukhaari fii saxiixihi wuxuu baabaystay الsalaaة bacda اljumucati wa qablaha ka fiiri الsalaaةu qabla اljumucati bacda اljumucati wa qablaha cabdالraزaaq baa musanafkaasna ku baabaystay tirmidi baa ku baabaystay bukhaari xadiid marfuucana ma sheegin <coughs> mid mawquufana ma sheegin camalu صaxaaba wataabiciinna ma keenin baabka intuu guntay oo sidaa yidhi iskaga tagay tirmidi asagu iyo cabdurasaaq aaaar bay sheegeen mawquufo ibn ah. ibnu rajab alxambali markuu masalada ka hadlaya wax xadiioo uu keenay oo sunna qabliya tilmaamaya raatiba ah ma jiro hal xadii oo sunanka aad ku marteen muslim aad ku marteenoo laysku keenay inuu yimaadana ay u badan tahay oo kan soo socdaa ciidka muslim oo ahaa ibnu cumar baa jumcada ka wuxuu tukan jiray afar ragcadood jumcada kadibna wuxuu tukan jiray laba ragcadood markaasaa la weydiiyey markuu rakcataynkii bacda aljumca tukaday wuxuu yidhi marka nabi maxamed baa sidaa yeeli jiray ibnu rajab wuxuu leeyahay nebi maxamed ba sidaa yeeli jiray wuxuu ka wadaa salaaddii afarta ahayden ka hormariyey jumcada iyo labadii ragcadoodeen kadib mariyey jumcadu intuba nabigaa samayn jiro waa sunna raatiba qabliya oo afara iyo sunna raatiba bacdiyaoo labaah cumuumkaa keenayuu yidhi nusuus cadcad iyo riwaayad cadcad baa ku yimid sunanka iyo saxiixu muslim ku yimid inuu ibnu cumar u jeedo ragcataynka ka dambeeya jumcada afartanna asagu uu samayn jiray afarta marka jumcada ka horraysa keligii ma samayn jiray ibnu cumar baa samayn jiray ibnu mascuud baa samayn jiray caliy ibn abi aalib baa samayn jiray jamaaca min asaxaaba samayn jiray bal ibraahim annakhaci wuxuu yidhi kaanuu yuxibuuna an yusalluu qabla اljumucati arbaca way jeclaan jireen inay tukadaan afar ragcadood oo jumcada ka horaysa wuxuuna ibraahim annakhaci yidhi taabicigaas haddaan ku dhow waxay jeclaan jireen waxaan u jeedaa saxaabiya taabiciin wixii aan soo gaadhay ama aan la kulmay ama nolol aan ku soo gaadhay arkine way isku raaceenoo iskumayse khilaafeen waanidii in hormarsho waxaa yidhi jumcadu salaada ku horaysa inay ammaanan tahay intii doonima la akaatay oo la jecelyah oo khayr badan tahay muran ma laha maxaa la ysku haya ma sunna raatiba ah mu'akada in laga tagana ay xun tahay sida rawaatibta in laga taga ay u xun tahay mise ma aha la ysku hayaa tabacdiyadaa muran iyadu ma laha allaahuma khilaafka hore qadiimkaa ah mooye ibnu rajab alxambali risaalow ka qoray in sunnada raatibada ee qabliyada ee jumcadu ay sunno tahay buu ku caddeeyey oo kitaab buu qoray leeya nafyu اlbidcati can الsalaati qabla اljumuca wadaad faqiihu xilligiisii joogay baa radiyo yidhi waxaad la timid bidcawe kitaabkii buu naqdiyo ka hadlay risaaladan buu ibnu rajab ku jawaabay oo u bixiyey isaalat الshunca can الsalaati qabla اljumuca uu ku yar nafbaxay ibnu rajab masalada ayadaa laakiin adilada uu keenay ma tusayso fatxulbaariga ka akhriye ma tusayso sunna raatiba qabliya marka ma bidca mise waa sunno sidaasaa layskugu hayaa ma raatibay leedahay mise ma lahana qaabkaasaa layskugu khilaafsan yahay marka axaadiida baabka ku timid aynu wax ka tilmaana marka fiihi wuxuu i baabka waxaa ku jira nawwi wuxuu leeyahay baabka sunnada jumcada salaada jumcada sunnooyinka raacaya ama ha ka horeey ama ha ka dambeeyeen fiihi baabka waxaa ku jira xadiid ibni cumar asaabiq xadiidkii ibn cumar ee soo hormaree soo dhaqay eead ku soo marteen oo muxuu ahaa xadiidkaasi annahu sallaa maca annabiy nabigu inuu la tukaday buu sheegay sal allah alay waslm ragcatayni laba ragcadood bacda اljumucati jumcada kadib mutafaq calayh ibn cumar ibn mascuud cali bn abi aalib jamaca min asalaf bal ijmac اsalaf buu soo guri mxuu ahaa ibraahim annakhaci inay jeclaan jireen salaada jumcada ka hor inay la tukado ee hadda waxaa laysku hayo waa racataynkii ka dambeeyey racatayn ka dambeeyena xadiidkan hadda haysa ibn cumar baa nas ku ah, ah. nas ku ah muttafaq calayh وcan imrata radi allahu tacaalى canhu qaal qaala rasuul اlah sal slam ida sala axadukum اljumca midkiin hadduu jumco tukado falyusalli ha tukado bacdaha bacda اljumucati arbacan afar ragcadood rawaahu muslim riwaaya xadiidku uu leeyahy man kana minkum musaliya bacda اljumucati falyusalli arbaca midkiini sunaysanaya kiini sunaysanaya salaada jumcada kadib afar ha tukado fain cajila bika shayun fasalli rakcatayni fi اlmasjidi waragcatayni idaa rajacta waa riwaayo kale hadii arinku ku qabsato xoogow kodol kugu daagan ama aad ama lagu mashquuliyo ha ka tegini afartaa ragcadoodoo jumcada ka dambaysee laba ku tuko masjidka labana gurigaada markaa tagto ood danahada dhammaysato tuko asna waa riwaayo xadiidku uu leeyahay وcan ibn cumar radi allahu tacaalى canهuma أna الnabiya sal ه lay slam kana laa yusalii bacda اljumucati nabigu jumcada gadaasheed muusan tukan jirin buu ibn cumar yidhi xataa yansarifa ilaa uu godoomo oo gurigiisa u noqdo xataa yansarifa ilaa beytihi baa loo jeedaa laa yusalii bacda اljumucati jumcada gadaasheed muusan tukan jirin xataa yansarifa ay ilaa beytihi oo fa yusaliya marka uu tukado racatayni fii beyti laba ragcadood markaa gurigiisa ku tukan jiray rawaahu muslim xadiidkaasi abi hurayra soo hormaray ee odhanaya ninkii sunnaysanaya jumcada kadib afar ha tukado iyo xadiidkan ficligaee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu jumcada tukado laba ragcadood buu gurigiisa ku tukan jiray ah ayay salafku isku maandhaafeen qolya waxay yidhaahdeen waxaa fiican mar haddaad jumcada tukato afar ragcadood inaad raaciso xadiidka qawliga ee amarka ah ayayna ku dhageen ee abi hurayraed aragtaan nimanna waxay dhadeen maye sunnada mu'akadada waxaa weeye fiican jumcada markaad tukato laba ragcadood basa ayaa mu'akada ah wixii kale waa iska sunno mutlaq ah xagga sanadka xadiidka ibni cumar baa xoog badan laakiin labaduba waa laba xadiioo saxiixa ah. marka hadduu nabigu ummadda u ugu yeedhay afar in la tukado muxuu asagu labada ugu gaabsaday wuxuu ugu gaabsaday labadaa raatibaa afartuna waa sunna mulaqoo labada dambe la raacin waa sunna mulaay yidhaahdeen nimanka wadaadaha qaarkood gabagabo wadaadda waxay yidhaahdeen warkaad sheegteen fahmi mayne aynu isku darro labada nabigu uu tukan jiray iyo afartii ummadda nabigu u ammaanay intubaanu israacin salaada jumcada markaad ka baxdo oo dhammaysato afar ragcadood tuko oo sunna ah falyusallii bacdaha arbacan guriga markaad ku laabatana laba ragcadood nabigu tukan jira ee tuko maxay noqdeen lix lixdaa ragcadood baa la sunneeya hadii gurigii inay carruurta ku mashquuliyan ama aad xisaabo kale iyo hawlo kale iyo shaqa ku qabsataad ka baqaysana lixdiiba masaajid ku tuko laba ragcadood xiidha iyo afar wada socoto sidii duurkoo kale ah ama atixyaadka dhex ka tag ama la imow culays ma lah hawshaasi marka sayidina cali baa ku dhaqmi jiray iyo ardadiisii cabdullahi mascuud ardadiisina afartay ku gaabsan jireen waagii dambena cali bay ku raaceen lixdaba halla tukada yidhaahdeen laba ha lagu gaabsado siduu nabigu yeeli jiray waa ra'yi afar iyo laba la israacsha laakiin gurig masjidka loo qaybshana waa ra'yi lixduba ha la israaciyo ama gurigo isku raaci ama masjid raacina waa ra'yi gebagabo maxay noqotay sunnada ugu yar ee bacd aljumuca la tukadaayo ee raatibada ah waa maxay laba ragcadood warka inta aynu ku dayno baabu istixbaabi jacli الnawaafili fi اlbeyti sawaء الraatibة وغayruha wاlأmru bالtaxawuli lلnaafilati min mowdic اlfariidaةi aw اlfasl baynahuma bkalaam wuxuu baab yahay istixbaabu jacli الnawaafili jacaylka la jecel yahay ama la jeclaysta harcan sharcigaa jeclaysta wey jacli nawaafili ama jacla nawaafili sunnooyinka in la yeelo oo lagu tukado fi lbeyti guryaha iyo gurigaad joogtad ku noosho kolba meeshaa degantaha agaabka kuu yaallo sawaan waxaan kala qaad lahayn alraatiba salaaddii raatibada ahayd iyo waqayruha kala qaad ma laha salaad raatibaa oo salaadaha raacda bacdiya qabliyo noqotaya mid mutlaqo oon wakhti lahayn noqotaya salaada sunnada sideeda waxaa u khayr badan guriga iyo wاlmri faridda la ysfaray bitaxawuli in la wareego laga dhaqaaqo linaafilati salaada sunnada tukadkeeda darteed min mawdic اlfariida meeshii lagu tukaday faradka lagu gutay aw ilfasli in la kala geeyo la kala sooco baynahuma faradki iyo sunnadii bikalaamin weedh iyo hadal iyo wardi lagu kala sooco haddaad salaad farada tukato inaad laba unbaa kuu bannaan weeye salaad farada tukatay inaad sunnaystana waad rabtaa faradka ee waajibka iyo sunnada inaad kala socdo la rabaa inaad meesha ka dhaqdo xagga u durugdo ama xagga aad u durugdo inaad dib u baxdo horay u baxdo goobtii aad ku gudatay faraska ha ku gudanin sunnadii ka daldalo xoogu daldoorsi ah waa sunno haddii aadan dhaqaaqi karin hadal u dhexaysi la fahmi karo midka kuu dhow kala talaanta warxaal bal ka warran seelaya soolama fiicno ama wardi adkaartaada dhammayso nin salaaddii ka baxay oo hawlihiisi kala dhammaystay oo mid kala bilaabahaya ha lagu arko laakiin faradkii markaad saa uga salaama naqsa daf sunno khata waa xaaraan iyo waa karaha la isku hayaa walidaalika bay salafku ay aad aad u dhibsan jireen oy necbaayeen in salaad waajiba mid sunnaa la raaciyo ayadoon la kala soocin waliba waxaa sii daran sunnada la imanaysa iyo waajibka markay isku egyihiin waajibkii markay isku ekaadaan duhur baa tukatay haddana waxaad raacaysaa af ragcadoodoo kaleo sunno ah adoon u dhexaysiinin masaafe iyo in nabar ah ama hawl kale iyo hadal midaan udhexaysi maxaa loo qaadanayaa ninka kor kaa fiirsha inaad soo celisay duhurkii uun suuxi baad tukatay ragcadaynka fajrka ku dhaafay baad ka dabageysay asubxa arbaan waa kii nabigu saxaabiga ku yidhi dhab intuu siwar u kaadi masalada suxood afar ka dhigaysaa ragcatayn ragcatayn afar u kaadi aa waxaa sii daran markay isku eg yihiin xagga tirada iyo qaabka salaadii waajibka iyo mida sunnada ah walidaalika ibn cumar ibn mascuud odhan jireen aw laa yusalii axadu rakcatayni bacda maktuubatin miliha laba ragcadood lama tukado oo lama daba dhigo salaad waajiba u ogo ka horaysa darteed axaadii ku cadna way iman doontaa salaadaha waajibka iyo sunnooyinka in la kala baxsho la kala sooco inay tahay hawl u gooni ah muslimiintoon kaga duwannahay ahlu kitaab yahuudiya nasaara iyo axaadiisna tilmaameen salafkuna ay ku dagaalami jireen waxaa laga baqaya waaga dambe caamadu inay iskaga gedmato maxaa waajiba maxaa sunnaah war aabbaha muxuu salaada tukan jiray waa mid caamayn ku ficnan salaada laakiin waa dambe uu soo hagaagay aabbaha oo sheekha bal ka warran baa leey duurka muxuu tukan jiray sideed buu ku leehay maxaa jira weligii wuxuu arki jira aabbihii ohe marka la aadaamo oo la aqimo afar tukada afarna ku xidha maxay u noqonaysa murtadkii ogaadeen waa dhowdo kii lahaa ii sheeg muxuu yidhi hooyada waxay tukan jirtay lix salaadood islaamka ka hadlana wuu rabaa oo wax naga sheeg sheego hooyadii waxay tukan jirtana ma yaqaan midka idinku aqoon daran ee islaam sheegta salaadaha muslimiintu ay tukadaan inay shan yihiin miyayn garanayn aqoonyahan bal maxaa aqoonyahan waa kaadi ibliise aqoon-yahan hebelkaa waxaa lidinku baaba'shay kuwaasoo hormuud idiin ah oo aqoonyahan idin ah wakhti lagu dhumini shirar loo qabani la bumbuuni buuggii hebel lagu haya kuwa noocaasa fikradooda faafintooda ninkii ka qayb qaata muslim ma aha iska daaya asaga asaga iska dhaafa hadda kuwa noocaasa ninka asagoo xaalkiisa og bumbuunintiisa iyo suuqgeyntiisa ka qayb qaatee shirar ogu qabta magaalooyinka soomaalida iyo nairobi iyo isli iyo meel ka baxsan saacaddu u tago asagoo hawsha ogbuu gaal yahay iska da asaga warkia inaad fahantaan baa wanaagsan diintiinni idinkaa duminaya idinkaa laydinku dawgalay idinka idin eeday diintu dad cadowga ilaahay iyo gacalka alla kala soo celahaydeen saasba wax uma qasmeen meytaduba iskuma labanteen miyaad fahanteen iska ilaaliya waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina ilahi muxuu yidhi faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiiin hayri waima yunsiyanaka shayطaan falaa taqcud bacda اdikra aw bacda اdikri maca alqowmi الظaalimiin wqad nuzila calaykum fi اlkitaabi an ida samictum aayaat اllah yukfaru biha wayustahzaأu biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiiثi hayri inakum ida milhm in allaha jaamicu اlmunaafiqiin oo kuwa buwaga nimankaasi u suuqgeeyaah bombooniyaa dadka ka gadaa aqoonyaankii ree hebel yidhaahdaa in allaha jaamicu lmunaafiqiin wey afka maxay ka sheegtaan islaamnimo been ah uurkana maxay ku haystaan gaalka jacaylkiisa iyo diinxumadiisa walkaafirna iyo kuwii qumanaa gaalida qumanaa yuhuudiya nasaaro iyo kufaaru quraysh intuba fii jahannama jamiican oo fiirsahad waxaa lagu bilaabay hadalka iyo waciidka hee in allaha jaamiculkaafiriin walmunaafiqiin lama dhihin qaacidaة اlcarab fii lisaaniha alfasixna waxaa weeye shayba shayga looga koobay badan yahay ee loo ujuuro cunsan yahay ama la danaynayo ayaa la hormarshaa sibaweyh baa qaacida ku sheegay fii kitaabihi alkitaab kitaabu sibaweyhi waa qaacida musalama fi اlbalaaqati wاlcarabiya had iyo goor axadka hadlaya adeer nin iska cantarabaqash oo aan soomaali aqoonin oon af aqoonin oo wixii afkiisa ku soo dhacayba iska sheega hadduu yahay waa kale laakiin hadalku u kala baxsan yahay oo hadalku xubno iyo waaxo u kale iyo milga u kale markuu hadlahayo shayba shay uu ka muhiimsan yahay buu soo hormariyaa qur-aankuna sidaasuu bilisaani carabiyima ugu yimid in allaha jaamicu lmunaafiqiin wاlkaafiriina fii jahannama jamiica iska ilaaliya bidaari sabiiq bay kuugu gashaabay dheen reer iska ilaali jooga malagiin baa galay ka fiirsada waxaad ku aqdaamanaysaa baashan qabyaaladda ee hadda la bumbuuniyey ee ka dartay ee kibirtay ee tadhacday ee haddana la diimaynayo isada galaafani nin walba wuxuu magac ka doonayaa ka raadinayaa mid malagii galay oo ilaahay rasuulkiisu ku kufriyey oo xoogow leeya yaqaano ama gaaladu jeceshahay inuu soo saaro miiska oo sidaa reerkiisa ay magac oogu helaan aafadaa iska ilaaliya ninkan ulaha bacoogu tukabahayana waad fahanteen bay ila tahay abwaanso lama fahmo mise waan saraa waan saraa inaad bangaani geysa hartaa soo maa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya wadaadda allow jooga almuhim waxaan ku keenay salaada waajibka iyo salaada sunnada haddaan la kala soocin waaga dambe aqoon daradu waxay keeni kartaa in loo qaato salaadu inay tirada intaaba ahaydba maslada marka sidaas u ogaada can zayd bn taab radi allahu tacaala canhu ana nebi sal slam qaala nabigu wuxuu uhi salluu tukada ayuha nnaasu dadow fii buyuutin guryihiinna ku tukada salluu ayuha nnaasu fii buyuutikum waana salaadii sunnadeed baa loo jeedaa faina afdal asalaati salaad midda u farid badan ay salaatu nawaafil baa laga wadaa hadda faina afdal asalaati salaad midda u qiimo badan waxaa weeye salaatu lmari qofka uu ku tukada fii beyti gurigiis ila almaktuubata tii lasu waajibiya laku qorayba mooye ee ilaahay degtiinni iyo tunkiinna ku qoray mooye muttafaqun caleyh salaada waajibka masaajidka u fadli badan wixii sunnaa guryaha u khayr badan allaahumma sunnooyinka loo jideeyo jamaacada taraawiixda roobdoomka dayaxmadoobaadka qorxmadoobaadka maxaa kaloo salaada sunanka aad garanayseen ka mid ah haddii la ciidaynkii waa sunno la yidhaahdo musallaha u fadli badan salaadaha noocaasa ama higilka iyo shacaarka islaamka lagu muujinayo ama jamaaca la-aan aaban la jeclayn in la tukado salaadaha sunnooyinka mooyeene inteedii kale rawaatibta sunnada mulaqa salaatuleylka watirka guryihiinna la aada an bn cumar radi allahu tacaala canhuma can qaal ijcaluu yeela min salaatikum ay bacda salaatikum mintii aad dhihi jirteen tabciidiyada wey min salaatikum salaadiinna barhkeed waxaad yeeshaan fii buyuutikum guryihiinna ku tukada oo tii sunnada ahayd ah waajibka in masaajida laga rabaayo walaa tattakhiduuha guryaha meelaan salaad lagu tukanin qubuurtu salaad laguma tukado salaatuljanaaza ma lagu dhex tukan karaabaa muran taagan yahay salaad looma ogolo muttafaqun cale hadiikan looga jeedana waynu soo hormarina hadda wa can jaabir radi allahu tacaala canhuma inuusan xujo u dayla u ahayn muslimiinta xabaalan ee dhintay in qur-aan lagu akhriyo ama loo hadiyeeyo ama dushooda intii lagu akhriyo la yidhaahdo ilaah naxariiso inuusan xujo u ahayn hadda kahor baan iisoo hormarshay kamaa sabaqa weeye marka kamaa sabaqa idinka idintaalla muttafaqun calayh وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده إذا قضى هدو قته قضهنا والأداء معاني بدن بيشاء إذا قضى أحدكم متكين هدو قته صلاته وصلاة واجب كاهد في مسجده ماشي اللي جماعة يكتو كذو فليجعل هيا لبيت قورقيس نصيبا قيبها min salaatihi min ajli salaatihi ama tabciidiyaday dheh qolyo dhan waa sababiyi tabciidiya kaga fiican tahay falyajcal libeytihi min salaatihi wuxuun ka mida ha ku tukado guryaha nasiiban ay xadan dheef ha ka siiyo min salaatihi salaadiisi salaadda aad sunanka gurigaada wax ka maxaa yeele nabi allow ood guriga u jeceshahay in lagu tukado sunnooyinka fa ina allaha subxaanahu wataala weyne jaacilun kii yeelahaya weeye fii beyti ruuxa muslimka gurigiisa uu ku tukaday min salaatii min ajli salaatii tan dambaa tacliiliya ama sababiya min taani khayran khayr weyn buu gelinaya salaada sunnaha ah, id gurigaada ku tukato ilahay baa guriga ku barakaynaya walidaalika salafku waxay u badan yihiin xadiid marfuucana ku yimid wadaadana taxsiiniyaan nimanna ay xoogow duraan nabigu weli gurigiisa kama bixin isagoon racatayn ku tukanin ma soo gelin oo ma fadhiisanin isagoon racatayn ku tukanin waxaa sunnaha ah marka guriga aad ka baxaysa aroorti ragcatayn ku macasalaamee markaad soo gasho gurigana hotel aad degantahiyo qolkalaba allah ka dhigee ragcatayn ku salaan salaad baad kaga baxday waad xirsi xidhay oo quraaman yahay gurigu waad ku soo gashay waad ku furfurtay salaad kaga taga kuna soo gala nabiga inoo sheegay fain allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi min ajli salaatihi khayran wاtanwiinu huna lلtacdiim bidalaalati siyaaq khayr weyn asmaada mar baa loo kordhabaa oo ma loo tanwiiniyaa ama labagod loogu dhuftaa in la weyneeyo marna taqliil kolba siyaaqaad fiirinaysa siyaqu waa siyaaqu madxin waa siyaaqu xain wa xadin cala alkhayraat marka waa maxay khayran ay caiiman khayr weyn baa ilaahay gurigiinna gelinaya rawaahu muslim wacan cumar bn caطa ana naafic bna jubayr arsalahu naafic bn jubayr baa wuxuu diray cumar buu diraya ninka wax diraya waa naafic bnu jubayr la dirahuna waa cumar loo diraha loo tagahayana waa asaaib ila saaib ibn ukhti namir waa saxaabi saaib saxaabigaasuu u diray yasaluhu yasaluhu asagoo uu weydiinayo cumar cumar baa weydiinaya hu saaib yasalu faacilkeeda mustatirka ana waxaad ka dhigaysaa umar damiirkan bannaanka yeelana waxaad ka dhigaysaa saa'ib maxaa loo diray ninka leedaan cumar ibnu caطaa waxaa loo diray inuu su-aal soo weydiiyo saa'ib ibni ukhti namir radia allahu tacaala canh macnahaasaa ogu qaabka loo qay midka daahirka midka mustatirkaaba yasalu asagoo weydiinaya ama suu soo weydiiya can shayin shay shaygaasoo ra'aahu uu arkay minhu xaggiisa mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu fi salaa mucaawiya bn abi sufyaan ayaa qoonsaday qaabuu u tukaday saaib maalin maalmaha ka mid a ah. saaib baa la qoonsaday qaabku u tukaday waxaa kale mucaawiya bn abi sufyaana xilligu weliba khaliifka ahaa shayin ra'aahu minhu mucaawiya shayu mucaawiya asaga uu ka arko ka qoonsaday faqaala wuxuu ihi nacam waa jirtaa cumar baa tagay su-aashii buu weydiiyey saa'ib buu weydiiyey naafic baana isoo diray buu ihi hadda warka soo da faqaala wuxuu nacam hawshaa waa jirtaa sallaytu macahu ljumuca sallaytu waxaan la tukaday macahu maca mucaawiya aljumuca salaada jumcadaan waa hawla nabi maxamed uusan ogayn calayhi salaatu wasalaam abubakar ogayn sayidina cumar uusan ogayn cumaan uusan ogayn sayidina calina uusan ogayn xaalad amni oo madaxda iyo taliska muslimiinta loo cabsaday baana keentay khawaarijtu waagay luqunta la soo baxeen waa kii loo dhiil qaaday ee furkooda caana loogu shubay edab loo yeelay waagi dambe waxay bilaabeen marka inay gaada ragga ku laayaan ikhtiyaal kaayid inay dadka kaayaan uus doogaan sayidina cali wakay ku dileen xilligaa sayidina cali ay dileen niman tashado isqaybiyay ahaayeen mucaawiyaoo shaam joogay nin baa loo koox baa loo diray inay soo uus warantoy disho isagoo salaada subax u soo baxay isla habeenka qudhigiisa ciidan kaley u direen masar amni caasoo jooga inay dilaan waa laisqaybiyo waa la ballamay bishu markay intaa tahay adaguna cali dil hebelow wardinkuna xilligaas ha nafbaxo mucaawiya oo shaam jooga dimishka xilligaa qudhigiisana masar ninka ka talinlaya nafbaxo bal u fiirsa gaalnimada ay samaynayaan iyo shaydaannimadaas sayidina mucaawiya kiisii uu dhaawacay sidiiba u gaaday xilligii la gaaday sayidina cali la dilay oo kaleba isagoo salaad u soo baxa soo socda yuusef iyo tuure ku wareemay meelaan xoobaystaa hili badan buu lahaaye hilib hubnaabu u baxsaday sayidina mucaawiya ka badbaaday amna caas shirqoolkii loo maleegay aroortiisa uu soo kalihi lahaa ee la digi uu xanuunsadayba soo kici waayey wadaad naaibkiisoo khaarijo la odhan jiray ee wuxuu yidhi orda ummadda tuji kii khaarijiga ahaa wadaadkii khaarija ee amiir naa'ibalamiirka ah buu nafta ka gooyey isagoo moodahaya camna caas kii waa la qabtay barqan kulul baa waxaa loo isagoo xidhxidhan baa waxaa loo keenay sidina camna caas oo soo luuday oo kursi ku fadhiya haarijigu uu yaab wuxuu hi saa ku dilay maaha miyaad soo noolaatay soaniga saaka aakhara kuu diray ma laba nafood baad leedahay kelima maahmaan noqotay mahadho noqotaybuu maalinkaa yidhi saydina camr caas wuxuu idhi aradta wa araada allahu khaarijah saaka adugu waxaad doontay inaad camr caas disho laakiin ilahay wuxuu doonay khaarija inuu dhinto qadarkii qabdihii sidaasuu xukumay adugu waba yaan war kugu daalin dhibkaa markuu yimid sayidina mucaawiya la dhaawacay wuxuu meeshan oo kale ku dhistay halkan ku sameeyey qol xidhan oo ha albaab laga soo gala oo asagu ku tukado ummaddana uu ka tujiyo maxaa aduu idin dhex istaago waad wareemaysaan balaayadii baa idinku dhex jirta khawaarijta almaqsuura min ataqsiir qolkaa la soo gaabiyey ee lagu koobay inay ku tukadaan madaxdu weeye ayagoo ka gaashaamanaya ya in la usduugo ama ikhtiyaal iyo stination lagu dilo maqsuuro waad fahanteen sidaasay asalkeeda ahayd salafku markay timid marka waa iskhilaafeen waxay dhaheen maqsuuradu ma masaa'idkay ka tirsan tahay mise kama tirsan waa xaalad soo korortay nebi maxamed dhibkaa ma haysanin wallahu yacsumka min annaas sayidina abubakar masjid nebi maxamed kuma cabsanaynin sayidina cumar ma filaynin haddii la dilayna saxaabadu way diideen inay maqsuuro sameeyeen hawlaha waxay dhaheen halla uun la waardiyay ciidanka laakiin masaajidka waxba laga bedel cumaan baa sidaa ku tegay laakiin hawsha markay ballaadhatay shayaadiintuna bateen umarada muslimiinta haddii la laayana khatar la geli dowladdu ay dumayso fiqu lmasaalix almursala wuxuu keenay he in la ilaaliyo madaxda muslimiinta ikhtiyaarkan laga ilaaliyo salaadba siday kuu qabataa loo tukadaa mucaawiye ijtihaadkaasuu la yimid ijtihaadkaas mucaawiye muu ku khaldan mise ku saxan yahay ku saxan yahay boqolkiiba boqol keligii ma ijtihaadine xaalad aan jiri jirin hadday timaaddo culummada xilligaa joogtaa ka tashada nebiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciid isagaa muslimiinta madax u ahaa xaaladahu markay soo kordhaan axkaamtu inay soo kordhi isbedelayso axkaamta ijtihaadigaa ee masaalixa mursala ku dhisan baynu ka hadlaynaa nusuusta qaciga kama hadlayno iyo tawaabadda islaamka nabilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciidan duulaya inuu ka hadho ma dhicin ama naadiriya dhif bay ahayd hadduu asagu mashquulo ciidan intuu amaamudo amiiru inuu u dhiibo waa dhici jirtay laakiin inta badan ciidanka isagaa hogaamin jiray dagaalihii lagu kala baxay ee gaala ku jabtay nabi maxamed amiir ka ahaa isagaa hogaamin jiray waa sunnatu muxamedin calayhi الsalaaة wasalaam maxaa yeele nebi maxamed calayhi الsalaaة wasalaam in asagoo amiirka muslimiinta la dilo muslimiintuna madax la'aan ay noqdaan oo goroyo gabal u dhacday ay noqdaan xoon laxdi laga rida ay noqdaan oo ishu islaamku dhacdo nabigu kama qabin wax cabsee wallahu yacsimuka min annaas damaanad buu haystay sayidina abubakr baa khaliif noqday biishaarati min alrasuul wa ijmaaci min almuslimiin weligii ciidan muslimiino duulama hogaamin sunnada nabigu khilaafay intuu khaliifkaa sayidina abubakr asidiiq ciidan intuu hogaamiyey dagaalo badan buu galay murtadiin buu meel saaray wadamo badan buu furitaankooda bilaabay ciraaq iyo shaam isagaa bilaabay wixii dhacay waad ogtiin taarikhda la socotaan ciidanu sayid abubakar intuu hogaamiya dagaalu galay ma jiraan saxaabadaa u diiday waxay dhaheen xilliga aanu taagannahay abubakar haddaad duusho oo ciidanka hogaamiso dagaalkan daakhiliga nagu furan aad maanta shahiidood aduu shahaada iyo janna iska doonto muslimiintan madaxla'aan bay noqon waa la burburi lagaa dambayn maayo ma duuli kartid madiinatu rasuul kama bixi kartid annagaa duulayna na diyaari muhaajiriin dir ansaar dir ciidanka dun adugu halkaa ka tali ha ka bixin madiinatu rasuulilah ma bidca maxaa keenay waaqicaa isbedelay hal maalinoo maalmihii u horraysay buu sayidina abubakar intii diiday buu ciidan dumay niman madiina dusheeda murtidnimada isku urursaday buu dhasha dhigtay dagaalkii oon dhicin baa dagaal ayadoon la soo gaarin bay kuwii carareen galabkii dambe abubakr waa la soo celiyey cumar iyo rag baa ku dhaartay madiina kusoo laabtay halkaa maalin buu isku dayay maalinkana waa loo diiday dagaalihii murtadiin ku leedeen saxaabaduna badankeed ay ku dhammaadeen asxaabu rasuulilah intii sayidina abubakr xilligiisii shahiida ma shahiid intuu nabigu noolaa ma shiidin xataa intuu cumar noolaa tobankii sane u khaliifka ahaa murtadiin lugtay naga gooyeen he kufaaru quraysh nagama goynin iyo nasaari yuhuud murtad waa musiibo soomaali way yaqaanaan he ciirtaa dhamaa caydaada yaqaan tuug tuug ma xado ma maqasheen ishaadu la socdaa wuu ku yaqaanaa xogtaadu hayaa sida lagu baabiyo u yaqaanaa meeshaad ka jilicsantahay kaartooyinka muslimiintu yaqaanaa wadaaddaha fundoobay ee dib u ridoobay markay gaalada la shaqeeyaan nabarkay nagu dhuftaan wax nagu dhufta ma jiro saa ma ogtii warkaa fahma hadda sayidina abubakar ciidan uu hogaamiyey ma jirin nabi maxamed sunnadiisa miyuu khilaafay mise waxaa isbedelay xaaladda iyo waaqica sidoo kale sayidina cumar ciidan uu hogaamiyey jeish uu hogaamiye oo gaala uu dhiig ka keenay mid haysaan cumaan ciidun hogaamimaad haysaan ma jiraan cali baa bilaabay inuu dib u noqdo ciidan hogaamintii nabiylahi maxamed alayh salaat wasalaam wixii rafaad iyo jab iyo burbur uu ka qaaday sayidina calina waad ogtihiin ilaa markii dambe asaga lagu dilay say u socotay xaalada soo korodha qiimayn fiqi ah oo qawaacid islaam ku fadhida nusuustan aan khilaafaynin laa kuliyan walaa juز'iyan bay u baahan tahay waxaan ku keenay maqsuuradu marka dhibkaasaa keenaye ma ahayn nafjeclaysi ma ahayn saa darteed maalikiyadu waynaga fiican waa reero dagaal weeye waxay yidhaahdeen wa min الsunnati sunnada waxaa ka mida ninka amiirkaa ah inuusan dagaalka gelin qoli aan fiqi badan lahaynba waxay la soo istahay idaa kunta imaami fakun amaami khaa dabaalnimo wey waxaan doonahayaba wadaadka ku hogaaminaya ee caalamka kuwa indhaha kuwa inaan hamar ku fadhiisto soo maah oo xayntan iyo riyahan fish maqashu ay jafka kala gasho wax dambo isku ururiyaan la waayo geela maxaa tincaska loogu kaxeeya marka malkooyinka iyo laagaha laga ridaayo awrta marka jiiraha laga bixinayo maxaritiga weyne hayiinka wax walbo qaraf yeedhay iyo wix buuqaba aan danka lahayn loo hormariyaa awrtu inay ku daydaan ninkii noo dhaqaaqaya hadda intaad horay keentaan ac laga siiyo xaggeed aadaysaan maalikiya waxay dhahan khata sunnaday u jeedaan waa sunnadee sunnatu abibakar wa cumar wa cuثmaan calaykum bisunati wa sunat اlkhulafaaء الraashidiin almahdiin diintu faham bay idinka baahantay indha caddayn hawshu ma ah diintu faham bay u baahan tahay qilaة اlfiqi iska ilaaliya ida kunta imaamii fakun amaamii khaطأ jumlaة wa tafsiila markaan ka hadlayno dagaalgelin iyo ciidan dagaalamaya hogaamintiis laakiin hadday tahay haddaad aniga imaam iita iga horee xagga deeqsinimada ragannimada bircalashiga xininta bannaanka taal gobannimada sabirka yaqiinta iyo iimaanka abaadka iyo sugnaanta waa war fiican weeye laakiin iskansii madaxa lagu qaadee taasi waa haa inaad ifaade baylata falama sallama alimaamu markuu imaamkii oo mucaawiya uu salaamo naqsaday qumtu waxaan istaagay bui fii maqaami anna aan naqsaday way dala socday imaamkii baa salaamo naqsaday jumcaan la tukaday anna waa la salaamo naqsaday daf baan idhi booday qumtu fii maqaami barti aan jumcada ku tukaday ayaan ka joogsaday fasallaytu waan tukaday falammaa dakhala markuu galay gurigiisii saydina mucaawiya daakhilku waa mucaawiye falammaa dakhala mucaawiya markuu maqsuuradii galay khilaafkii salafku u dhexeeyey maqsuura isku khilaafeen markay soo kordha waa idinka booday bad kalaan galay kumana noqon kare maca salaama falamaa dakhala markuu gurigiisa galay sayidina mucaawiya ama maqsurada uu galay arsala ilay uu iisoo farindira buuri gobonimada sayidina mucaawi fiirso wuxuu gu raba inuu naseexeeyo si sir a ah oon la ogayn war fadhiiso qamiiska kumuusan dhegin le walla fashirmi walla fiirine maxaa dhacay shuxbaa bilaaban wadaad ka ceebow faqaala wuxuu yidhi markaan gurigu soo galoon keligaana aan nahay laa laa tacud ha u noqonin limaa facalta wix aad yeeshay idaa sallayta aljumucata jumcada haddaad tukato falaa tasilha ha la xidhiidhinin falaa tasilha min alwasli aw iliisaal ma aha falaa tusalliha baa meelay shida hayaan nusada aad haysataan falaa tasilha ha la xidhi ha ku dhejinin bisalaatin salaad kale ha ku dhejin xataa tatakalam ilaad hadasho aw takhruja ama meesha aad ka baxda aad marka ka kacdo fa ina rasuul اllahi sal slam amarna bidalik rasuulka ilaahay baa na faray ayada aduguna maanta waad khilaaftay muxuu na faray anlaa nuusila salaatan bisalaa inaanan salaad salaad ku dhajinin ku xidhin xataa natakalama aw nakhruja ilaa aanu hadallo oon kala goyno salaaddii iyo hore ama aan meesha ka baxno rawaahu muslim idan baabkii uu sheekhu soo guntay intaba uu kuu sheegay <clears throat> khilaafkii fiqiga ahaa ee maqsuurada ku jiray markay soo korodhay oo islaamku isku khilaafeen maqsuuradu qaybtaa yartay xafiiskii xidhan ee amiirkii inta la midka besen loo furayo ummadda kalena loo diidayo masjidka miyay ka tirsantaha mise maya salaadii lagu tukaday ma ansaxaysaa mise maya isku qabteen qole waxay yidhaahdeen hadday public tahay oo amiirkana loo furi ummadda kalena markay rabta ay ku tukan xilliga uun xilliga uun salaada la gelahaya keliya amiirkii un lagu soo xidhi oo laga baqay in la wareemo masaajidkay ka mid taha waa ku tukadaa ummadduna waa ku tukataa haddii laakiin amiirka basa mooye loo ogolayn masjidka mama tirsan yidhaahdeen masjidka kama tirsano qole waxay amiir keliba ha ku tukada hadday saf kala goynayso masaajid kama tirsano haddaysan kala goynayna way ka tirsan tahay oo isku maandhaafeen ma masaajid ba mise ma aha muran badan baa markaasi ka yaal baab اlxaث calى salaaة اlwitr وbayaan anahu sunaة muؤakada وbayaanu waqtihi wuxuu baab yahay in laisku caraabiyo oo laisku buriyo salaada witrka tukashadeeda iyo in la caddeeyo witrku inuu yahay sunno muakado la dhuujiyey oo la ammaanay oo khayr badan oo ajir badan sidoo kale la caddeeya wakhtigii xilliga witrka la tukanayo witrku jumhuur ahlicilm waxay u badan yihiin inuu sunno muakada yahay xanaabilada shaaficiyada maalikiyada jumhuur asxaabi alxadiid iyo fuqaa lmuslimiin waxay badan yihiin witrku waa sunna muakada ee waajib ma aha waa waajib bay qabaan waana ra'yi daciif ah can cali radi allahu tacaala canhu qaal alwitru witr iyo watr labaduba waa lua saxiixa in wowga la kordhabay in loos dhigaba qur-aankana qiraada waa la akhriyaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaas alwitru witirku ragcadda u dambaysa ee mutaxane habeenka la tukado laysa bixatmin waajib ma aha laazim ma aha ka salaati اlmaktuuba sida salaada la farad yeelay waajib u tahay witrku waa sunno maakadoo khayr badan laakiin laazim muslimiinta oguma aho oma saaro sida ay inoo saaran tahay salaadaha waajibka ah walaakin hase yeeshee sana rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuuyaa jideeye buy walaakin hase yeeshee sana rasuulullah rasuulka ilaahay baa jideeye witrka in la tukado qaala wuxuuna rasuulku yidhi markuu jidaynaya ina allaha witru ilaahay waa keligii yuxibu lwitra salaada witrkana waa jecel yahay fawtiruu witrka tukada yaa ahl quraan quraanka dadka u saaxiibku dadka qur-aanka yaqaano ahlqur'aan laba curfi baa ka jira ahlu sunna waljamaaca mar waxaa laga wadaa oo looga jeedaa nin walbo aan raafidi ahayn mucsiladii baa soo geli ashaaciradii baa soo geli karaamiyadii baa ku jirta najaariya ku jira diraariya firi oo dhihi ahlu sunna waljamaaca waa nin walbo ogal imaamaة shaykhayn aan muran ka qabin imaamaة shaykhayn abi bakr wa cumar wa cuثmaan wa cali israacinaya tartiibkaana ogol ahlubidic badan baa soo gelaya marna ahlu sunna waljamaca alkhaasa jiro waa dadka aan wax bidca ah muctaqadkooda aan lagu haynin laa bidca caqadiya walaa camaliya laa fi اlasmaaءi wاlaxkaam walaa fi اlasmaaءi wالصifaat waa dadka muctaqadkooda diintoodu ay ka badbaado ka nabadgashay inay bidc ku dhacaan waana aa'ifo yaro asxaab alxadii iyo dadka raaci tanna waa sidoo ahlulqur'aan mar waa si guud baa loo qabtaayo waxaa laga wadaa muslimiinto dhan qof kastoo muslima waa maxay qur-aanku waa kitaabkiisii waa dastuurkiisii waa dadka qur-aanka loo soo dejiyey waa dadka rumaysan waa dadka barakaysta waa dadka isku tufa waa dadka ilaahay ku caabuda waa dadka ku tukada waa dadka barta dadko dhan waa maay waa muslimo dhan waa ahlulqur'aan si guud marka loo fiiriyo marna waxaa looga jeedaa macna khaas ahoo dadka qur'aanka xifdsan wey inna waxaan dha ninka waa ahluqur'aan xaamil lkitab waxaan ujeednaa dushuu ka hayaa baashu ma aha anugu haddii oonu maanaa ahluqur'aan waxaa loo jeeda curfi khaas oo dadka qur'aanka xifdsan ee ku dhaqma ee axkaamta ilaaliya daba istaaga asaga raacaw ninka xifdsanen ku dhaqmin xaamil likitaab illah ma aha cinda salaf saalix bal huwa khaiib min alkhuطabaa nin af malanoo afka ku shaqaysto reer magaalow faawtiruu yaa ahla اlqur'aan ya asxaaba nimanka qur-aanka yaqaanow ee ku dhaqmow idinku xil gooniha idinka saaran ee qur-aanka habeenkii ku tukada rawa abu daawud wtirmid waqaala xadiiثun xasan witr iyo tahajud baa kala jira witr iyo tahajud cumuum iyo khusuus wejaa ka dhexeeya salaad walba oo la tukado bacda nawmin min hayri witrin tahajud baa la yidhahdaa salaad walba oo tukato markaad seexata kadib waad seexatay habeenkii waad soo kacday habeennimaynu ka hadlay salaatuleyl waad seexatay waad soo kacday salaadii baa tukatay labo afar lix labaatan soddon wixii rabbi kuu qadaray haddaadan witr raacinin salaadda maxaa la yidhahdaa tahajud baa la yidhaahdaa tahajudku waa salaat اlleyli bacda nawmin min hayri witrin witrku asagu salaaddii aad bacda nowm tukatay ee tahajudka haddaad witer ku gon hadduu ragcad aad mutaxan aad ku gebagabayso maxaad odhan kartaa waa witer toban ragcadood baan tukaday waxaan leeyahay waa tahajud ragcad baan ku daray maxay noqotay kooiyo toban maxaan leeyahay waa witer weeye siddeed baan tukaday maxay taagan tahay salaatuleyl tahaajud bay taagan tahay ragcad sagaalaad baan ku gunaanaday witer bay isu beddelaysaa anoon seexanin baan tukaday saddex ragcadood shan ragcadood maxaan leeyahay waa witir witirku wuxuu dhacaa qabla nowm iyo bacda nowm waa dhacaa mar walbo ragcad mutaxan salaada ku gunaanado ama hurdo horteed ama hurdo kadib gadaasheed maxaa la yidhahdaa witir hadday salaadu hurdo kadib timaado witirna uun la soconin maxaa la salaatu tahajud gabalku hadduu dhaco ilaa waa uu ka baryahayo wixii salaad tukan salaatuleyl baa war indhahaasaa u kala qaada gabalku markuu dhaco ilaa waa uu ka baryahayo wixii salaad dhacdo maxaa la ee sunno ah salaatuleyl saa darteed bacd salaf min asaxaaba nabiguna mar dhowr goor buu sameeyey bacd almaqrib intuu salaad u istaago ilaa laga tukanaya nabigu tukan jira mararka qaarkood samayn jiray salaatulil bay u yaqaaneen salaatulil noo sheeg baa layidhi saxaabi cuuli waa salaada min almaqrib ila alcishaa dadkuna maba yaqaanaan salatul maxay u yaqaanaan marka la jifa xisaabtun la sameeye keliya kullu salaatin fi lleyl oo sunno ah ama witr ha witriyo ama bacda noom ha dhacdo waxaa loo yaqaanaa salaat lleyl markaad rabto inaad kala saarto witriya tahajudna maxaad leedahay ragcad kisi ah ama mutaxan wixii lagu gebagabeeyo hurdo ka hor iyo hurdo kadibba waa salaadu salaat اlwitri hurdo kadib wixii la tukadayo sunno ah een tira mutaxan wadaninna tahajud aasku markuu madoodo wixii la tukadayo sunno ahna ilaa waagu ka baryana salaat اleyl ma wada socona wadaadaan وcan caaشha radi allahu tacaalى canهuma qaalat hooyadan waxay tidhi min kulli leyl habeenka qaybihiisa kala duwan oo dhan qad awtara rasuullah rasuulka witr waa tukaday nis hore nis dhexe nis dambe min awal leyl way ka badashay way inoo caddaynaysaa habeenka horaantiisa nabigu waa ka watriyey wa min awsatihi bartamihiisa waa ka tukaday wa min aakhirihi xagga dambe waa ka tukaday waintahaa witruhu waagii dambe witrkiisu wuxuu u badnaa nabigu ku gebagaboobay ila saxari hiraabta ogta hore intaysa weli dilaacinay soo dhowdahay yuu nabigu marka watrin jiray salaada w xilligaasu u badnaa waagi dambe muttafaqun caleyh waana xillig u fadli badanati وcan ibn cumar radi allahu tacaalى canهuma can nabi sal slm qaal ijcaluu aakhira salaatikum salaadiina gunaanaadkeeda gebagabadeeda ka yeela bileyli fi leyl habeenka gudihiisa witran salaad isdheer salaad mutaxan tira kisi ah witrku waa ragcadda u dambaysa weeye salaada ee aan tiradii dhabanka ahayd kisi ka dhigaysa ama mutaxaysa muttafaqun caleyh وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم قال أwtiruu qabla an tusbixuu awtiruu witrka tukada qabla an tusbixuu intaan waagu idiin baryin ka hor intaan oogta labaad aysan dilaacin alfajr الصaadiq witri rawaahu muslim وcan caaisha radi allahu tacaala canha wakhtigiisi baa lagu caddaynaya goormo weeye witr goormaa la tukadaa wakhtigiisu waa bacda salaaة الcishaaءi wa qabla طuluuci اlfajr الsaadiq cishaha kadib ilaa salaad subax ay ka dilaacayso intaasaa wakhtigiisu ah wakhtigiisu wuu yahay witrku waxaana u khayr badan hiraabta hore xilligaad suxuurta cuntaan ee aadaanka labaad koobaad uu dhaco kii labaadna uusan dhicin inta udhaxaysa وعن عائشة رضي الله تعالى عن عن عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل nabi maxamed baa salaadiisii wardigiisa habeenka tukan jiray wahya muctaridatun iyadoo gudban baynayda nabiga hortiisa jiifta faidaa baqiya alwitru wakhtiga markuu gabagaba noqday witr base uu dhiman yahay ayadaha nabigu waa toosin jiray caaisho faawtarad markaasay witriga tukan jirtay nabiga isagaa salaad dheer tukan jiray caaishana witirkaasay ku urursan jirtay allahuma inay markaasi fahmo kale nashad kala hesha marka witirku besa dhiman yaho salaaddu wakhtigu soo gabagababo nabigaa toosan jiro dhihi toos tuko witirkiyun kaa tagin rawaahu muslim salaadda sunnadii buu nabigu u toosanaya waajib warkii halka waxaa ku baabaay ahaa ruux jiifa salaad looma toosiye daah daah sax ma aha waa la dhabaandhabi waa la toosiin isagoo khoorinhayo war daa haka nixinine haka inkaarshubanine daabaa khayr baa loo toosinhayaa salaad baa dhaafayse nabiga caaisha muxuu toosinhayaa sunno waajibka marka asagu waxaa weeye lugtaa lagu jiidahayaa wfii riwaayatin lahu riwaaya muslim waxaa ku timid faidaa baqiya alwitru witrki markuu hadho qaana wuxuu uhi quumii istaag caaishoy faawtiriya caaisha caaisho istaago salaada witrkayga tuko saddex ragcadood wixi aad ka gaadhaba ha ka tagin witrka idan waa caraabin laisku caraabiye ilaahay waa witr witrkuu jecelya war ahlu qur'aan oo salaada witrka tukada nabi maxamed falkiisii amar ijcaluu aakhira salaatikum biاlleyli witra awtiruu qabla an tusbixuu qumii faawtiri ya caaisha wax badan buu nabigu ka soo hadlay calayh الsalaaة wasalaam marka yaan la daynin yaan la daynin salaatuleylku wuxuun habeenkaa laga tukado xerta iyo alabatulcilmi waxaa la doonayaa salaatuleylka ha lagu dadaalo nusacna allah ka dhigee saasubax ka hor wuxuuna laga tooso telefoonnaha la haystaa alamyaa la haystaa kuwa korkaada inti lagu xidha madaxaba ku qarxin baa heli kartaa oo ku kicin kara haddaad xataa hurdo weyn wax walbaa sakhiran ma quruxsanadoo taalibucilmiga ah oo diin baranaya ummaddana raba hor istaagto xil la qaada mas-uuliyad u jiifto in saasubax aad u toosto waa laga quruxsan yahay saatuliilka wuxuunka tukada kitaabka ilaahayna maalinki wuxuun ka furo ka akhriya dikriga iyo xuska ha lagu dadaalo sadaqada wuxuun ha la baxsho gacantiinna waxbixinta bara nimaan kow dhaqin kun ma dhaqo boqol shil maalinkaad hesho labaatan ka goo kun markaad hesho boqolkoo ka bixi wuxuun haddii kale waaga waxaa dhihi ilaahay baashuu isgargaadho waxaan bixiyaaba ma hayo waad ku tegi bakhaylimaadkaas sabarka dulqaadka hala barto gegsiga adkaysiga mabaadida waa in loo sabro ruuxa muslimka waa inuu mabda leeyahay nifaaqa madaniga iska ilaaliya daabixumada iyo qallafsanaanta iyo afxumaduna waa xumaan oo lama jeclo in mabdaa ka tanaasushood wajacaabud noqotona musiibo kale man kaana daa wajayni kaana lahu lisaanina ywma alqiyaamati min naar laba wajiiluhu nabig wuxuu akhare laba carab baa loo samey lagu ceebayn oo dab ah ruuxa muslimka inaadan dulminin weji foolxun aanad la qaabilin ku xadgudbin waa gobonnimo bisa akhulcashiira wey inaadan baail taageerinna waa waajib diinada ku saaran mudaaraad waa maxay mudaaraad maay mudaaraad markaad yar cabsanaysa laga gacan sareeyo mudaarad baa la isticmaalaa mudaarada waa maxay waxaad aaminsan tahay ee lagugu dila ee lagugu xidha bagaani lagugu ha sheegin baailna ha taageerin weeye maxaa lu yidhi kaale meeshana lagu ninkii nijaaska hebel ahaa waan xanuunsan dhafa qaala inii saqiim halkaa ka baxa gaaska ay u kacsantaha maanta mudaaraadka sharciga midkaas wey hadaad adugu gacan sarrayso ood adugu talin karto warkaadu bannaanka dhigo hilaacbiisu waa caddaystaa masal cadda noqo baasha lama barbadhee xiniyaha haddaad iska weydo maxay dhaheen qolyihii qolyihii reer koonfureed masere mudug runna ha sheegin beenna ha sheegin hawaayin bay dhaheen reebamay reebaama in badan ba iga soo dacwoodan igada igu taabanin ilaa minkan bay caydhsanayaani reemadaw ree ijaaraan meelaan ka gaalla ahay yaa ma reejaara sidaa yidhaahda hadda goor bay haysteen iga dhah mudaaraadka sharciga waxaa weeye wadaadow waxa aad diiniyan u aaminsan tahay ee kula saxan eed ka baqayso in lagugu dhibaateeyo waxba ha caddaysanin iska aamu haddaad rabto laakiin shayga xumaha ha taageerin soo inaad fahamtaan maaha mid shaydaana oo khaaina oo ilaahay ka furto oo balaayo qabaa wuxuu ku uhi soo nin fiican miihi niyo kuma aqaan iska dheh aad ba kuu garan maayo kumaad ahayd een een iska dhaqaaqba taleefon baa ii soo dhacay dhe soco warka miyaa fahanteen maxaad ku qusaysaa hadda wixii idinta anficila baa idiin sheegahay maxaad u qusaysaa war bahasha iska ilaaliya baailka ha taageerin soma awoodin inaad taageerin ha u qiilbixinin ha difaacin qalbiga ha ka jeclaan ha u jixinin ha u qoslin waxaada caddaysa waa qasabna kuma lihin waktu dacfi waqtu lquwa kala jira xeeladaysi baa waa ku ogon lahay laakiin adugu hadhihin hebel ha ana akhaan mujrim weeye markaas odha istakfirullah ku soconayso maxaa kugu qasbay maba aqaana dheh maalowsa dinkooda socday haddee waddadun baan ku kulannay sooyinkii shaah wada cabbahayn in walba shilinkiisu la baxaydhe ma dhibaa jira waxaad sheegtaad waaye baaطil laha taageerin shayga aad ka baqaysidin haddaad sheegta in lagugu dhibaateeyona qasab ma inaad sheegto marka ayada ah allahuma inaad tahay maal qudwa maxalu qudwa inaad tahay ambiyada iyo culummada ummadda hogaamisa looma ogolo inay ruksaystaan ama mudaareeyaan limaada waa iyaga in lagu daydaa la rabaa abaadka casiimada sharafta cizada lagaga daydo nin walba hadduu burdhaglaysto yaa ummadda hor joogi oo ummadda ku dayaan kii sayidina diiday maya haddaan maanta tuqyo qaaton dhah waa laisbaqdhabahayaa alqur'aanu makhluuq waxaasoo caama waay dhuma aggeen aan akhare geli buui axmed ilaa man ukra aan u man ukra waqalbu haddaan dhaho oon qac ka siiyo caamada maxaa laga dhaadhicin waa kaa axmed ba ku qancay haddii kulligii ku adima gaalnimada waa lagu yaacibu walidaalika jamaaca min asalaf iyo fuqa waaweyn waxay leeyihiin maxal اlqudwati laa yatarakhas ninka horyaalka ee xidigka ay ummaddu ku dayanayso looma ogolo inuu ruksaysto casiimada casiimada maya inuu soo istaagay diyeedi maayo ninka reemadu warkiisa gobonimo maxaa iga hadhow gobonimo waxaa igaga soo hadhay maanta dhaga aday wax kale ma haya maya bisa igaga soo hadhay وعن جابر رضي الله تعالى عنه عفوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالصبح صبح كلا دقدقة بالوتر وتر كتوكتكيس انت واقب بريين oogtu dilaacin tukada wwtrki rawaahu abu daud wtirmidi waqaala xadiiun xasan saxiix rawahu muslim u ka ficnayd oo uu ku hormaro muslim baa xadiidka wariya sunankuna waa warshaan وcan jabr radi allahu tacaalى canhu qaal qaala rasuul lah sal lay man khaafa ninka ka baqa allaa yaquuma inuusan ama istaagin oon baraarugin min aakhiri leyl habeenka niskiisa dambe falyuutir salaada witrkeeda ha tukada awalhu niska hore haddaad ka baqaysa inaad soo kici hurdo weynta ama aad daalanta maalinka ayada waxbaa isdabamari kare ama wehelku toosiib uusan kula joogin witrka isku hormarso waman abica ninkii rajaynaya quu daraynaya an yaquuma inuu tooso aakhirahu aakhira leyl habeenka niskiisa dambe falyuutir aakhira leyl habeenka aakhirkiisa dambe ha tukada niska dambe fa ina salaata aakhiri leyli mashhuudatun nabi allow maxaad noogu ammaantay ood noogu dirtay niska dambe in la tukado nabig wuxuu hi fa inna salaata akhir iley habeenka niskiisa dambe salaadda la tukadaaye mashhuudatun malaa'ig baa ka soo qayb gasha mashhuudatun waa laga soo qaybgalaa waa la joogaa malaa'ig baa kula tukan kuu makhraati kici kuu ducayni malaa'ig intaa sugtaaba jirtaba qur-aanka niska dambe habeenka la akhriyo ee lagu tukado oo hinta ilmada la duugayo baryada xilligaa socota malaa'ig u goonaaba jirtaba axaadiiu nabigu ui habeenkii markaad niska dambe tukanaysaan si fiican u rumayda afkiina aahiriya nadiifiya malaa'ig baa qiraa'adaya qur-aanka say u jeceshahay say kuu dhegaysan ay kugu soo dhowaan inay afkaada u soo dhowaataa laga yaaba marka salaatuleyl nis dambe ah, salaad gobeed baan leedaha waa salaad gobeed ha lagu dadaalo wadalika afdalu niska dambaana fadli badan rawahu muslim baabu fadli salaati duxa salaatu barqinkii fadligeedi buu baab yahay salaatduxaa hadda korna waynu soo hormayn waa masala khilaafiya waagu hadduu baryo oy qoraxdu soo baxdo si fiican u dheeraato sunnadii sunnatu shuruuq la yidhahdee nabigu tukan jiray nabigu ammaanay ha la tukado ilaa laga gaadhayo bartamaha duhurka laga gaadhayo oo maalinku kala badhmahayo salaaddu way fasaxanta ninkii badsanaya bacdu salaf boqol ragcadood saddex boqoloo ragcadood kun bay tukan jireen mararka qaarkood wakhtigaada wakhtiga aad salaad gelisaa kugu khayr badan qur-aankii baa ku jira asmaada ilaahay baa ku jirta tawasul baa ku jira ilahay biasmaa اlxusna wasbaat اlcula khayroo dhan baa ku jira asalaatu khayru mawduuc wey xugum sharciga ummadda loo soo dejiyo shariico ah oon caqiid ahayn salaad baa ugu khayr badan idan intaa doonta ka tuko culays ma laha taas salaad muطlaqaa la yidhahdaa waxa laakiin laisku hayo salaatu barqin laba ragcadood ay ugu yar tahay labiyo tobanna oo ugu badan tahay sideedna ay ugu dhaxayso ma sunna raatiba oo barqinkuu leeyahayba mise waa sunna mutlaqa khilaafkaasaa jira hadda waxay yidhahdeen waa bidco in la yidhahdo salaatu duxa salaatu barqinkaa joogta oo la ilaaliyo oo maalin walba la tukado ka sunno ahaan raatiba loo ilaashado bidco weeye jamaac min asalaf baa ku tegay saxaabo qaarkood baa ku tegay wadaad waxay dhahda way fiicantahay laakiin marmar joogtayaan laga dhigin maanta tuko berri oo kale iska joog laba maalmood isku xijadaa doonto muddo ka maqan oo ku soo noqo salaadan yaan la moogaanin xaggana yaan la joogtaynin salaatu barqin bay dhh maxaa yeelay nebi maxamed ma joogtayn jirin marmar buu tukan jiray sunnaduna nabigu siduu yeeli jiray in la yeelo wey ee sida adigu aad rabto ma ah nimanna halkaasay ku dhufteen waxaa loo badan yahay laakiin axaadiisuna tilmaamaysaa inay sunno joogta a tahay laba oogu yar labaiyo toban baana oogu badan bacdu salafna lixiyo toban bay gaadhsiin jireen baabkii baan hadda gelayna baabu fadli salaati duxaa salaaddii barqinkaas fadligeedii buu baab yahay wa bayaanu aqaliha in la caddeeyo inta ugu yar salaatu duxaa wa akariha inta ugu badan wa awsadiha inta u dhexe iyo wlxadi caraabinta la isku caraabiyey cala almuxaafadati caley in la ilaaliyo la dhowro la goyno la seerayninba wa can abi hurata radi allahu tacaala can qaala wuxuu yidhi aniga saaxiibka wuxuu ii dardaarmay khaliilidaasi daahirkeedu wuxuu ka horban xadiidkii ahaa low ittakhadtu axada khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila laakiin khullat ullahi subxaanah wa tacala baa igu filan haddaan ruux aadama oo saxaabada kamid oo muslimiinta kamida ah saaxiib khaas aan ka dhigan lahaa aan ka dhiganayo abubakar baan ka dhigan lahaa laakiin kulligii walaalahay baa tihiin asxaabtaydii ima kale xigitaan nin walba iimaankiisa iyo khayrkiisa iyo fadligiisa xadiidka markii nabigu taas ka beri noqday iyo abu hurera awsaani khaliili anigaa saaxiibkay wuxuu ii dardaarmay rafiiqay wuxuu ii dardaarmay wadaygayga wuxuu ii dardaarmay seen isku qabadsiinaya laba jawaab baa laga bixiya jawaabta kooaad waa asaga xaggiisa ruux waxaa jira adugu aad ah saaxiib ka dhigan asaguna dadka aan he kaa xigsanaynin asaga abu wuxuu aaminsan yahay ee jacaylku nabiga jecel yahay inuu saaxiibkii ka dhiganhayuu inoo sheegay ee nabigaa saaxiib ilaaha si gooni ah ma laha warkaa waa war cadoo bannaanka yaalla daad waxay dhaheen meeshaad aadeenba ma aha he khaliili mufaacalada ku jirta waxaad u qaateen khaliilku inuu yahay min almukhaalala oo mufaacala loo baahan yaha laba ruux inay anoo aan ku jecnaadi jeclaato saaxiib aan kaa dhigto adnaad iga dhan si gooni ma aha waxay dhaheen khaliilku waa ka xabiib facilu bimacnaa maxbuub ah khaliilikii aan jeclaa wey maadadu sidaasaydan ku timaa asalkeeda yidhaahdeen khaliilii mukhaalala iyo mufaacala ma keenaysa min aljaanibayn waxay keenaysaa xubi iyo kalgacayl dhinac ka yimaada ra'yiga qurطibi baa mar waa ra'yi adu fiican abulcabaas alqurطibi fi sharxi samus wuu maraa rag baana ku taageersan labada ishka wejba waad ku jawaabi kartaa awsaani khaliili aniga axadkii aan jeclaa suubanihii aan jeclaa wuxuu ii dardaarmay bisiyaami ثalaaثi أyaamin saddex maalmood inaan ka somo min kuli shahrin calayka bالsawmi fainahu laa cidla lah abu dar nabi alla waan tegahaya safar baan gelay ii dardaaran calayka bالsawmi fainahu laa cidla lah soomka ogow wax u dhigma ma jire soomku waa khayr badan yahay waad ogtihiin hadda caafimaad baa galay gaaladii waa la isku daaweeyo asawm awiil almustamir almutaqaic kansarka la iskaga daaweeya kansarka hadda laskaga dhakhaatiirta adduunko dhan ha la soomo saa darteed xadiid daciifa ah waxaa ku yimid suumuu tasixuu xadii kaloo daciif waxaa ku yimid safra oo socdaala waad caafimaadaysaane sooma waad caafimaadaysaane soomku nabigu inoo ammaanay waxaa weeyaan intaan la gelin cibaadii alla u dhawaasha caafimaad baa ku jira cudurro badan baa lagaga caafimaadaa waa dhoweyd nin dhakhaatiir daaweyn waayeen oo bakistaani oo laga waxaa layidhi afartan iyo dhowr maalmood baa noloshaadi kaaga dhiman kansar intuu borosteedka kaga dhacay kanjirkan kaadida iyo waxaa kontaroole raggu ay leeyihiin ee musiibada ah borostaatada ama borostid waxaa tidhahdaanba anu ma aqaane qanjirka waa la yaqaanaa waa laga samray wixeedii baa faafay keliyay dhaawacday kaadaystayi baa dhaawacday waxba kama qabanaka layidhi saddex bilood ayuu laba saac ka afuuri jiray biyo badan cuntaduu iska joojiyey soon waa caafimaaday ninkii waa soo laabtay dhakhtarkiis baa la yaabay maxaad samaysay riboodka dhannaabu ka shirkay dhowr uu soo waday adiga ma ahayn ninkaan dawan jiray warwar faray waag isawir wax walba samee bakhraatiyaal wuu qaadan waay samaysay soon maxaa kaloo samaysay xuri zaytuun iyo timir baan isticmaalahayay oo maxaad ku maagtay dadka bariga dhexe jooga xanuunkan barusiidka inta badan kuma dhacuuri timirtaasayna cunaan iyo biyahaas iyo saytuunkaas soonkana waan ku dhufsaday ninka samaynaya haddana waa gaal ma aha muslim waa bakistaan aan muslim ahay hunduus bakti ah wuu ku islaama hadda daraasad baa laga samaynaya soonku markaa lama yaraysto calooshan nin xakiim baa lagu yidhi cudurka ugu cursa adduunka ii sheeg wuxuu yidhi aلطacaam calى الطacaam raashin raashin laga dulgeeyo cudurka weyn ma jiro waad quraacatay caloosha ismamaa faaruqini alaabta baa rastaysan rasta rasta miyaa la saaraa baqaarku hadduu buuxsamo oo derbigaa qabto xaggeed wax ka saari markay baashu marataa yaa la rasteeyaa aطacaam cala acaam wax ka daran ma jiro caloosha waa inay maratood baahi dareento markaad cunayso baahi gaajo waa dareento biyaha iska daldalaysa ataa waa cudur waa inaad oon dareento biyaha la basaa laba liter maalinka cab kelyaha ku fadhiisan doona kaad haystaa ku dilaaci doonta iska ilaaliya shaygu waa in jidhkaada inuu baahan inuu dareemo biyaha badsada laakiin adoon biyo u baahanin ha isku daldalin xanuun baa laga qaadaa bal waa loo dhintaa hafasho gudaha ka dhacda caloosha iyo xiidmaha hafanaya haddii biyo lagugu dhexdabso hafan maysid xubnaha unugyada qayba kami jirkaa ah hafanaya biyaha badankiisa ayaa laqaya way ku dhimanayaan way ku maanshoonayaan jirku suu u qaybiyu garan waanaya kelidii baan maamulan kaadi haysti maxaa tegaya musqushaad ku waalanaysa oonka biyaha markaad cabbi waa inaad oon dareento inaad biyo u baahanta jirku waa inuu dareemo cuntadu waa inay gaajo ku qabato intaad baasha rastaysaan yaa maanto dhan hindiii wa idinka dhammaanaynin iyo turki iyo jarman lacagta iska keena masaakiinta siiya raashinkan iska aayara awsaani khaliilii bisiyaam aa ayaam min kulli shahrin bil kasta tobankii beriba hal maalin ka son maxay ku yeelaate tobankii beriba maalin waa hal maalin sagaal baad soo barfuuqaysay hal maalin wa ragcatay aduxa waa baytulqasiid ragcataynka barqinkana wuu ii dardaama inaan tukado wa an uutira inaan witriyon salaada witrka tukado qabla an arquda intaanan jiibsanin ka hor muttafaqun calayh waliitaaru qabla اnawmi in la watriyo hurdada ka hor inamaa yustaxabu waxaa loo sunneeya oo loo jecel yahay liman laa yaiqu ninkaan ku kalsoonayn bilistiqaadi soo baraaruga aakhir leyl uu soo baraarugo fain waiqa naftiisa hadduu ku kalsoon yahay inay soo kacaysa xilligaa uu bartay faakhiru leyli afdalu niska dambaa fadli badan saxiix axaadiis hore soo martay maana tusaya macnaha uu sheekhu ka hadlay وcan abi dar radi allahu tacaalى canhu can nabi sal slam qaal yusbixu waxaa ku waabaraysanoo laga rabaa calى kuli sulaama xubin walba mifsal xubin sulaan asalkeedu kala goysyada iyo xubnaha jirkii intiiso dhanba hadda yaa layska yidhaahdaa yusbix waxaa ku waabariisan calaa kulli sulaama min axadikum xubin walboo jirkiina kamida mida cafan saddex iyo lixdan xubnood inuu jirku yahayna waa inaga soo maray ee xadiistu caddeeyeen sadaqatun laga rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkan ku siiye qiimaha badan xoogan ku siiyey lixda lixaad ku geliyey indhahan farahan la laabmaya garaadkan iyo garashada caqliga maqalka waxaan qiimaha badan sadaqa laga rabaa mahadnaq weeye ilaah wadaa isiiyey shukran weeye ilmihii yaraa dhashay baa la yidhi waxaa sunno ah, yixda laga xeeroo la miisaama ayadoo dahaba in la sadaqeeyo yixda garaam miyay noqoto laba garaam laba garaam oo dahaba markuu todoba beri gaao halaga walalo muslimiin halasugu yee hilib hala qaybiyo adaa wey sadaqaynu ku noollahay bud markaan soo dhahday ilaad ka dhiman sadaqadaa wad jirkaada sadaqu u baahan yahay intaan wax kalaaba la gaadhin fa kullu tasbiixatin subxaan allahi kasta ood tidhaahdo sadaqatun wkulu taxmiidta alxamdu lilah oo tidhahdana sadaqatu ajr weeye wakulu tahliilatin la ilaaha ila allah oo tidhahdana sadaqatun ajr weeye wakulu takbiiratin allahu akbar allood weynaysana sadaqatun wey waamrun bilmacruuf wanaagga iyo samaho dadka la faro or waxaa samee khayrka yeel ilaahay ka cabso shirkiga iska da beenta ka dhaleexo xaqa ku toos la yidhaahdo sadaqatun ajr wanahyun can ilmunkar xumahoo la yska reebay iyo waxaan wanaagsan diinkeenna ku wanaagsanayna sadaqatun waa ajir kaa gudahayo oo kaa baxaaya intaa haddaad awoodi weydo wayujziu wayajzina waa la akhriyaa yujihadile waa min alijzaai wayujziu waxaa kaa gudaya min daalika arrinkaasoo dhanba oo sadaqadii jidhkaada laga rabay kaaga filaanaya ragcataani laba ragcadoodoo yarkachumaa min adduxaa barqinkii aad tukato yarkacuma ruuxa muslimka uu tukado min aduxa barqinka xaggiisa haddaad barqinkii marka la gaadho xilliga afarta saac u taqaanaan ama shanta saac ama lixda saac ama saddex saac laba saac xilligaa qoraxdu simac u kullaato aad tukato ragcatayn duxa adoo niyadaa ku haya kugu filan rawaahu muslim salaatu barqingna tuko oo raatibo gooniha ka dhigo intaa uu nabiga kuu sheegayna la imow maxay culaysa kugu haysa ma alxamdulilahi baa ku dhibi allah akbar miyaa ku dhibi subxaan allah walxamdu allahu akbar war xumaha ka leexda war salaada u kaalay waryaa meelaha tagtaag maa masaajidka gala wanaag wey carruurta meelaha ordaysa wardariska ha dhibina sadaqo wey war buuqa ka daaya muslimiinta qashinka waddada aad ka qaado meel walba ajir baa kuu yaalla rawahu muslim وcan caaشha radi الlahu tacaalى canha qaalad hooyadan waxay tidhi kaana rasuul اlah sl slm yusalii waxuu tukan jiray adduxى arbacan salaatubarqu nabigu uu dardaama abu hurayre maalin walba inuu tukado laba ragcadood waad soo marteen nabiguu yidhi sadaqadii laga rabay xubnahaada iyo jidhkaadoo dhan ragcateed duxa kaaga filanna waad soo marteen caaishana waata nebi maxamed baa tukan jiray adduxa arbacan afar buu tukan jiray idan salaatuduxa maxaa ugu yar laba ragcadood oo xadiidkii lagugu sheegay abu hurayre iyo kii abudar intii dhexe waa waa awsadii waata nabi maxamed afar buu tukan jiray wayaziidu maa sha allah intuu rabbi doonna waa ku dari jiray sideed buu margaadhsiiyey inuu ka badina waa la sheegay labiyo ka dhigay rawaahu muslim wcan mihani fakhita bint abi aalib radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi gabadhaas nabiga ilmadeerka ahaayeen calina walaashii ahayd dahabtu ila rasuul rasuulka ilah baan u tegey caama alfatxi sanadkii maka fawajadhu nabigaan helo yakhtasilu maydhanaya nabigoo maydhanaya markii maka furtay gaala jabtay ayaan helay falamma faraqa min huslihi markuu maydhiga dhammeeye nabiga ugu qabaystay sallaa amaaniya rakacaatin siddeed ragcadood buu tukaday wadalika duxan salaatu barqin bayna ahayd wadaalika duxan ishaaradaas lagu hardameeyoni waxay dhaheen wadaalika xilligaa uu nabigu sideedda tukaday duxan barqin bay wakhtigay gabadhu u jeeddaa xilli iyo wakhti bay ka hadashay salaad ma aysan ka hadlin bay yidhahdeen wuxuu maye wadaalika salaadaa sideeddaana maxay ahayd duxan salaatu barqin bay ahayd saasaa la iskugu hayaa dhib marka dacfigu ku jira sunanka ku marteen bay ku xoojiyeen nebi maxamed baa yaan u tagay sanadkii furashada fasallaa subxata اduxى amaaniya rakacaatin yusallimu min kuli rakcatayn xadiidkii ahaa ciwad bn cabdilaah uu ku jiray cafwan ciyaad bn cabdilaah uu ku jiray ku xoojiyeen adugu marka inta nabiga laga soo guuriyey ee sugan waxaa weeye labo afar iyo sideed labiyo tobanka axaadiid kaleo madaxa bannaan ayaa gooni u sheegta ayb <clears throat> falama faraqa min quslihi sallaa amaani rakcaatin buu tukaday waadadka duxa nimanna waxay leeyiin sideedda ragcadood maalinka nabigu uu tukaday salaatu shukri bay ahayd waxaa le hadday salaatu shukri ahayd meelo badan buu nabigu guul ku geeraaray oo gamas iyo gaashaan guule nabigu qaaday asagoo salaadaha tukadeen lama arage xilli barqi ma ahaynoo galab bay ama duhur bay ahayd yay ahaan jirtay xilliyaha qaarkood laakiin middan uu nabigu tukaday maalinka yowm waxay ahayd salaatu barqin wadaadda ku dagaalamaya ee shukri ma ahayn leh muttafaqun calayhi whada mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim wuxuu yidhi lafdiga hadda aan sheegay waa lafdi ka mida riwaayaadka muslim mid ka mid on soo gaabiyey wuxuu u jeedaa xadiidka asalkiisa waa muttafaqun calayh laakiin lafdiga hadda aan sheegay waa lafdigii muslim riwaayaadkiisa mid ka mida saasuu u jeedaa baabka miyaan ku dari karaa hadda mise alxadiis miya baabku alxadiis baabu tajwiizi salaati duxaa min irtifaaci الshamsi ilaa zawaaliha duxaha israacda wey markaa والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى هذا وقت ابن الشيخية تجويز صلاة الضحى وحبابي هاي بناينت اللبنيي ضحى إلا تكنكره من ارتفاع الشمس قرح مكي سوكر نقط إلى ورنشوقي ilaa zawaaliha ilaa qorxu ka weecto bartamaantay ka weecata ay galbeed aado wاlafdalu sida qiimaha badanna waxaa weeye an tusallaa in la tukado salaatu barqinkii cinda shidad اlxari kuleylku markuu daraado qoraxdu markay kulaato iyo wartifaaci duxaa barqinkuna uu kor noqdo yani qoraxda ay dheeraato can zayd bn arqam radi allahu tacaala canhu anahu ra'aa qowman qolyuu arkay yusaluuna tukanaya fii masjidi qubaa riwaayadii muslim bacda ma alacat الshams zayd bnu arqam baa wuxuu soo galay masjidka quba la odhan jiray xilliga qurxda markaa soo baxday quraxdii mudh soo tidhiba budh soo tidhi soo bood wuxuu arkay niman salaatuduxa tukanayo oo u taagan fa qaala wuxuu yidhi sayidinaa arqam amaa laqad calimuu kolley waxay ogyihiin kuwaani anna salaata salaada duxadu fii hayri hadi saacati xilligan xilli ka ahayn afdal ku wanaagsan tahay nimanku hadda iyagaa iska iska tukadaye meelay u degdegayaan garan maaye kolley waxay og yihiin buu yidhi xilligan ay tukanayaan xilli ka fiican salaadana laga jeceliya inuu jiro maxaa jira ina rasul la sal qaala wuxuu yidhi buu yihi salaat lwaabiina salaat lawaa wa jamcu awaab waa mubaalaqo oo min aayib ah aayib aabaya uba aayib aayibku waa ruuxa noqda taa'ibka alla u noqda alrujuuc wاlawba salaat lwaabiina dadka ilaahay u noqoshada badana ilaahay inta badan u toobad keena ee rabbi isku dhiiba oo hadday khaldamaan soo noqda dadka awaabinta la yidhaahdo salaadoodu barqanka waxaa weye xiina wakhtigii tarmadu ay caagubiyooto alfisaalu nirguhu ay caagubiyoodaan nirguhu markay yaryihiin de saantu cagtooda adinkoodu ma adkaanin saantooda way jilicsan tahay ciidda kullaatay gubaysa bacaadka ay tan waxaasay ku gubanayaan idan xilli markay nirgaxaa gubyoodaan waxle qorax ay kulaato an saac afar saac iyo bariga afrika la joogo kale soomaaliya oo kale ama lix saacba rawaahu muslima xadiidka wariya riwaayo kaleo xadiidku uu leey wuxuu ahaa asalkiisii buu saxaabigu daba taagay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka masjidu quba buu soo galay bacda maa ashraqat ishams nabigaa soo galay maalin maalmaha ka mida masaajida quba uu booqan jiray sabti kasta uu kii tegi jiray qoraxdoo mur soo tiri waarka niman tukanaya xur waa sidee xilligan ma ahee salaatu alawaabiina xiina tarmadu lfisaal hawshii nabigu ka digey buu haddana waxaa arkay zayd ibnu arqam waa nabigu mood uu xijaabtay calayh isalaatu wasalaam sidiiba oogu sheegay iyaguna riwaayo kale wuxuu marka low adraka haaulaa'i asalaf alawal lacaalimuu أن الصلاaة في غayri hadi الساacaة أفضل waa riwaayo kale xadiidku uu leeyahay tarmadu waa maxay بفتح الtaaءi والmiimi وبdaad المucjamة ta iyo miin la akhriyo iyo daad dibici leh yacni wuxuu u jeedaa shidaة الxari kuleelka daran ay caagubyooto واlfisaalu soomaha waa jamcu fasiilin fasiil waa kariim oo kiraam lagu jamciyo kale wahuwa الصaغيiru min الإbli waa geela kiisa waa nirgaha waxaynagu dhahno wey sidaas asalkee caadigaana asiil waxaa lagu jamcinaa fislaan ama fuslaan laakiin jamca fasiil mufradka fasiil marka fislaan lagu jamcinayo waa in niyoodo sifanimo ka kariimin wa kiraam laakiin markuu dawaad yahay ee ashkhaas iyo yahay oon sifa ahayn waa inuu fislaan ku yimaada ama fuslaan ku yimaadaa yaa asaxa wallahu subxana wa tacala aclam gabagabaduna waxaa weeye salaatu barqinkaha lagu dadaala la quursanin